الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المشورة wuxuu baab yahay wadatashigai in la tashado buu u baab yahay xadaثna صدقة ibn khaalid min shuyuukh الbukhaari الkibaar qaala أkhbarna ibn cuyayna sufyaan can cumar ibn xabiib almaki ثiqة xaafid can camr bni dinaar almaki min hiqaati الtaabiciin qaala wuxuu uhi taabicigaas qara'a bnu cabaasin ibnu cabaas baa akhriyey qowlahu tacaala washaawirhum fii bacdi اlamri washaawirhum fi اlamr ay wuxuu ku daray bacd marka calaa jihati tafsiir buu ugu daray yani nabiga marka le washaawirhum fi اlamri waxaa weeyaan asha ku jirtay jamiica alumuur ma ahee waa bacd اlumuur arrimaha barhkood arrimaha dagaalkaoo kale arrimaha u baahan taladoo kale wixii nas uu gooyey talama gasho war salaada ma tukanaa mise waa maya talama lah waxaa tala ka furanta waktigeed ma la gaadhay xilligaa ma tugan karaa xilligaa dib mooga dhignaa xilligay dad jamaacadu badan tahay xilligay yar tahay tala waa geli kartaa laakiin waajib diini oo go-anoo nas leh ma samaynaa mise maya talama gasho taladu waxay gashaa arrimaha ijtihaadiga ah ee nas lahayn sida dagaalkoo kale arrimaha siyaasadeed qaybo ka mida ah, saas wey marka asha ku jirta almri ha u qaadana alistiqraaqiya tacumu jamiica alumuure waxaa weeyaan cahdiya oo waa maxay bacdi اlamr calaa jaha tafsiir ba ugu daray barna waxay dhaheen meeh waa qiraa'a ka sugan ibnu mascuud radi allahu tacala canhu ibni cabaasna taasuu soo xiganaya si kastaba noqotay waxaa weyaan oo muttafaqa nabi maxamed sal ly slam iyo saxaabadu waxay ka wada tashan jireen arrimo khaasay ahaayeen oo danaha muslimiinta ku saabsan ijtihaadi ah masaalixda guud amaa wixii nasgooyey asagu tala ma gasho laakiin waxay taladu geli kartaa naska tabiintiisa tabiiqintiisa bay shuuradu geli kartaa idan marka waa in la kala ogaado waa in la kala ogaado yani meesha laga rabo shuuro iyo meeshaan laga rabin ayb xadaana aadam ibn abi iyaas qaala xadaana xamaad ibnu zayd ibnu dirham اlbasri can isariy sariy ibni yaxya ibnu iyaas baa loo yaqaanaa waa iqa habt xaafid can alxasan ibn abilxasan albasri qaala wuxuu uhi abu saciid qaala wuxuu uhi sheekhaas taabiciga wallaahi ma istashaara qowmun qad ilaa huduu liafdali ma bixadratihim uma tala qowlahu tacaala waamruhum shuuraa baynahum wallaahi ilaahay baan ku dhaartay buu leey xasan albasri ma stashaara qowmun qolya ma tashadaan ma istashaara ma tashadaan qawmun qolyo rag ma tashado ilaa hadday tashadaan huduu waxaa lagu hanuuniyaa oo ay haleelaan oy ku habsadaan liafdali ma ilaa afdali ma shayga u qiimo badan maa bixadaratihim xilligaa ay joogaan waxa jooga shay u fadba talada u qiimo badan u wanaagsan u toosan bay ku habsanayaan laakiin haddii la tashan waayo waa lagu kala tegahayaaw ilaa huduu waxaa lagu hanuuni liafdali maa bixadaratihim goobtooda waxa jooga wax u qiimo badan goobta ay taagan yihiin talada u habboon ee ku aadan ee u munaasabsan ayaa lagu hanuuninaya oo helhayaan wey xadarada yani waa xaaladda ay joogaan wey ayb liafdali maa fii hadihi xaala wey maa bixadaratihim xadarada yani meesha ayagu marka joogaan ay degan yihiin talada ugu munaasabsan waaqaca marka ay taagan yihiin siyaasadda marka ay joogaan goobta marka ay taagan yihiin xaaladda markaa taagan arrinta ugu fiican bay ku hanuunayan maxay way tashadeen way tashadeen soomaalida waxay tiradaa talo talow adaa ku noole eh. ayadu kuguma noolay dheh taladu adaa ku nool saa ma yeellaa kan ma yeellaa waa la wada tashanaya laakiin haddaad aduu faraha ka qaado taladii waxba ku noqon mayso haddaad tashan weydo aduu ayadu waxba ku noqon mayso adaa ku nool uma tala wuxuu akhriyey marka xasan wa amruhum shuuraa baynahum aayaddii shuuraa ku jirtay lagu ammaanahayey muminiinta wاladiina idaa asaabahum wاlbaغyhum yantasiruun ayadii badnaa ee lagu ammaanaya muminiinta sifaadkooda lagu caddaynaya maxaa ka mid ahaa wa amruhum shuuraa baynahum taladooduna waa tashi shuuraa tashi weeye oo baynahum dhexdooda wixii tala a ah markaa qabsato oo ah tala u baahan tashi weeye oo fii bacdi alamri horaa kugu caddaynayse ayib ninka marka odayga marka ummadda hogaaminhaya talada marka la tashado ee la go'aamiyo go'aanka in laga noqda maaha ayib washaawirhum fi اlamri faida cazamta fatawakal cala allah wadaadana waxay dhaheen maehe inaan talada laga noqonin bacda almushaawara casmiga dhaca inaan laga noqon karin waa arrin khaas ku ah nabi maxad sal slam amaa ummaddu nabiga lamid ma ah nabigu taladii la gooyey hadduu ku khaldamo waa la sixi malag baa daba taagan allah daba taagan subxaana wa tacaala laakiin adugu talidii hadda aad ku tashateen oo go'aamiseen markaad fulinteeda bilowdeen baa laga yaaba inay muuqato inay khalal badan ku jiro fasaad badan ku jiro ay khariban waa laga noqon karaa ayib wadaadana saasay leeyihi qofka lala tashanayo waa inuu yahay ahlulxalli waalcaqd markay arrin siyaasadii arrin muslimiin ay tahay iyo arrin weyn oo maxaanku dha maamul muslimiin ku saabsan cuqaasha iyo culummada lala tashan haweenka iyo caruurta iyo fasaqada iyo ciyaal macnamalaha iyo waxa la weydiin maayo ayib dimuqraadiyad wax jira ma aha ra'yulcaam ha la qaadana wax jira ma aha kalaamu shaaric iyo ra'yu shaaricna wax jira maaha shaaric laguu sheegahaye dadkan warka laga qaadi idaacadda wax ku shubatay shaarica idaacad iyo b b c iyo balaayo iyo quran baa soo tarbiyey waxay kaaga dhigeen ninka shaarica taagan inuu yahay nin ka madax bannaan siyaasadaha aaraada dadku isku hayaan ka madax bannaan ninka bannaankaa tagane suuqa gaaris loj dhex taagan ama isliid dhex taagan yani wuxuu cabsan yahay guriga xal laga soo afuufay jasiira u daarayd carabiya ku daarayd b b c baa ku daarayd k b c baa ku daaran intaasoo u roona kuwa ka daran baa ku daaran marka waa nin miinaysan weeye wuxuu riman yahay afkaar si unba hadhowna butaaci idan marka dhaqankii salafka asaalix min asaxaabati wاtaabiciin ilaa yowmina haada ee kutubta ku qoran dadka cuqaasha waxgaradka ah iyo culummada lala tashanaya ama arrimaha khaaska ah ee qaraabada iyo gurigaadii iyo ku saabsan adiga xaaskada waa tashanaysa xalay waxaynu soo marayna abulhayam oo la tashaday xaaskiis oo yidhi maxaynu ka samaynaa addoonka nabigu uu yidhi istawsi bihi khayra waxay tiri xore nabigu waa ammaanay arrimaha khaaskee qoyskaada iyo qaraabadiinna ah dumarka xadooda la tashanaysa laakiin markay arrintu siyaasad iyo maamul iyo arrin guud oo caama muslimiinta u dhaxaysa ay tahay in dheergaradka iyo culummada iyo dadka wax garanaya lala tashanaya ee weliba diin lagu tumeeyey cadaalad faasiq lala tashan maayo ayib allahuma arrinuu markaa ku fiican yo dagaal in lagala tashan mooye ayib wax lagu tuhmay lagala tashan maayo waa in la iska ilaaliyo ahlulcadaala waalcilm baa lala tashanaya markaad tiraada nin kasta war weydiiyo yay xaaladu dhabaqday oo qasantay oo kharibantay mid xabadda bariiska cuunahaa iyo xabadda rootiga ka fakir wax weydiin wuxuu dhihi waxaa dhan laga daayo nabad aanu iska qaadana bimacnaa asagu wuxuu rabaa beri inu quracda bas wixii dhiman iyo wixii halaagsami iyo diinta dumi midna midna uma taalo tala kastoo lasu keenana waxaa la hormarinhayaa arrinta diimeed yani waxa loo yaqaana alusuul alhams ama kuliyaat alhamsa loo yaqaano ama usuulu shariica la yihahda shareecadu ilaalaysay ku dhisan tahay diintu oo shanta asa in la xifdiyo ah, waxaa ugu horeeya xifdu haddii arrinta haddaynu qaadanno dadkaa ku baabi'i laakiin diinta awood bay ku yeelan muslimiintana waa laga hebaysan dadka waa la baabi'i diinta la xoojinaya ayib idan ruuxii muslimkaa ee la yili zawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli mu'minin ayaa shareecadu waxay fasaxday malaayiin ayaga kamid sabka hor in la geeyo la baabi'iyo oy diinta u dhintaan idan addiin xifdu اddiin iyo siyaanat اddiin waa muqadam cala kuli shay biijmac اlmuslimiin waa in la iska ilaaliya dadkii baa dhammaanaya ha dhammaadeen oranba wad bay lahaayeen ma ogtahay waa in laska hawsha la ogaado wey <clears throat> baabu ismi man ashaara calى akhiihi bigayri rushdin wuxuu baab yahay dembiga uu leeyahay man ashaara ninku u tilmaama calىa akhiihi walaalkii bigayri rushdin tala aan fiicnayn walaalkaa baa kula tashaday muxuu ku niyo baryaan xoogo waxaan rabaa business baan rabaaye maxaa islii ku fiican oo ka baxahay waad ogtahay xoogow meesha wax laga helahayo waxaa u dirtay meel baas biro iyo geedo iyo waxaa u dirshay waxaan shuq lagu waxaad ka baqaysaa haddaad arrinta dhabta u sheegto oo sirta ganacsiga aad siiso inuu adigi meesha kugu cidhiidhiyo dawarsada dariiqay ku cilowdaa inuu xoogow biilka kugu yaraad ka baqaysaa waa xaaraan ma bannaan marba hadduu ninku tale kugu yimaado mid diineed mid adduunyo mid ganacsi mid dhaqaale mid guur tala kasta uu kugu yimaado arinta adiga kuula toosan ee kuula quruxsan lilaahi adoo ah inaad u sheegta lagaa raba haddaad leexiso qaaim baa tahay aakharna waa lagu weydiinaya ayb xadaanaa cabdulahi bn yaziid almuqri qaala xadaanii saciid ibn abi ayub alkhuzaaci iqat habt min rijaal jamaca qaala xadaanii bakr ibni camrin almacaafiri saduuqun caabid can abi cuثmaan الnahdi cabdiraxmaan mul cabdiraxmaan waa muslim yasaar wey cafwan can abi cuثmaan muslim yasaar maqbuul waa sida xaafid bn xajar yiri weeyey inuu maqbuul yahay iyo uu sheegay sida sababka laakiin waa nin xasan xadiiث ah maxaa yeelay waxaa tawhiiqiyey ibn xibaan iyo cijli fii hiqaatihi dahabina wuxuu leeyahay laa yabluqu xadiiثuhu darajat الصxa daraja sixa lakin maxaa u dhexeeya maxaa ka sokeeya wahuwa fii nafsihi saduuq buuri maxaa ka sokeeya darajat اlxasan darajat اlxasan baa ka sokaysa ayb asagoo kale marka daaraqudin wuxuu leey yuctabaru bihi ayb sida raajax marka waa nin xasanu xadiid ehe ah, maqbuul lagaga tegi maayo <clears throat> weliba dee dabaqad kibaaru eh, taabiciin buu ku jira ama awsaatu taabiciin qaala wuxuu uhi sheekhaas eh, can abi hurayrata qaala qaala الnabiy nabiga ilahi wuxuu uhi man taqawala ninkii iga sheegsiiya calaya aniga maa lam aqul waxaan odhanin ninkii iga dhahsiiyo nabi maxamed baa yidhiid a wuxuusan dhihin waa mushkila moogtahay been abuurad hafaryo wey man taqawala ninkii iga sheega calaya aniga maa lam aqul waxaanan odhanin oonan ku hadli iga soo tabiya falyatabawaha u garoobo maqcadahu booskiisii iyo gurigiisii min anaari naar boos ahaa guriguu naar ku lahaa ha u diyaargaroobo dharkiisa ha soo xidhow warku waa cadya waman istashaarahu ninkuu la tashado akhuuhu lmuslimu walaalkiisi muslimkaa waa la tashaday oo fa ashaara u tilmaama calayhi muslimkii ama walaalkii u tilmaama biayri rushdin biayri ahayn baab marka bmacnaa ilaa wey biayr tala aan toosnayn baad u tilmaantay niyo maxaan sameeyaa maxaan yeelaa marka waxaa tidhi waxay waxaa samee maxaasaa u yeeshay afaara bisnis wey lama galo arrintaas waayahay <clears throat> faqad khaana nabigu waa khaaim waa khaainta walaalka carabtu waxay tidhahdaa istashir caduwaka tacrif qadra cadaawati waxay dhahen cadowgaada la tasho waxaad ogaan cadaawadiisu intay dhan tahay iyo guriga maanta ma iibiyaa bal iska iibiyo gaar iskaga gur inuu ku mado rabaa <laughs> waxay dha marka istashir caduwaka tacriif qadra cadaawatihi idan marka ruuxa maadaama muslimiin la yahay oo cadaawad idiin dhexayno walaala tihiin waa in dhab laiskuwa taliyo oon layskhaa'imin oon laysmadaluufinin oon kabaha layska goyn ayib man istashaarahu ninkuu la tashada akhuuhu muslim walaalkiisa muslimka fa ashaara u tilmaama calayhi cala muslim aw cala alakhi biayri rushdin ilaa hayri rushdin ilaa hayri sabab tala aan toosnayn baa u tilmaantay faqad khaanahu walaalka waad khaa'intay waman uftiya ninkii loo fadyoodo futya fataawi waa loo fadyooday biayri sabtin yani biayri xujati on xujo lahayn oon dayn lahayn baa loo dhiibay fa imu dembigiisi ninka uu ku dhexdhacay calaa man buu saaran yahay aftaah u fadyooday waadba u tagto waxaa tiri sheekhu arrintaa maxay tahay ayib abootiya iyo dama la baryi karaa waa la baryi karaa awliya ilahay weyba ku yidhi caamada saasay ku tagtay dembigooda qaadiriya qaadi iyo maxaan ku dhahay nawiya qaadi ayib ruuxa muslimkaasoo wayna soo weereen reer hebele soo shahiid maaha haddaan aaggan gobolkaasoo dhan ba wix reer ka saarro shahiid man qutila duuna maali fahuwa shahiid baa soo istaagtay caamo saasay ku dagaal gashay oo qabaa'il ku baabi'iyeen dembigeeda wadaadka sheega wadaad xuma ayib idan halis wey markaad leedahay saas weye diintu waxaan waa bannaan yahay waxaan ma bannaano kan waa xaaraan macnaheedu waxaa weeye ilaahay baad ka turjumaysaa nin ilaahay ka turjumaya ka afcelinayaa tahay waa inaad iska ilaaliso halis wey saa darteed bay saxaabadu iyo taabiciintu ka cari jireen fatwada cabdullahi bn sahl nin la odhan jiray oo nin caalim ah oo maalikiya waa qaadi laga dhigay markuu qadihi tago maalinkii koobaad dadka kale xukumay yuu soo dhalma soo gergerirhaya oo qandhahays islaanta xogtur waa sidee marka lagu yimaado fatwada waad kala turtaay oo guriga markaad joogto fataawada saas u sidaysaa laakiin qadihii markaad tagtay maxaad u gariiraysaa wuxuu yidhi qadihi iyo fatwadu waa kaa daran qadaha iyo fatwadu isku mid maa maxaa yeele qaduhu waxbaad kala goynaysaa dad baad kala saaraysaa laakiin tan waa istiftaah khaas ah nin baad cad u goyn nin baad maal u goyn nin baad dhiig u goyn nin baad dhul siin nin baad waa hawl culus cabdiraxmaan abi wuxuu leeyahay ibnu abi mulaykan raba wuxuu leeyahy waxaan soo gaadhay alaaiina min asxaabi rasuuli ka badan buu soo gaahay weliba wuxuu ihi maalin baan su-aal weydiiyey isaga ibn abi labadu way sheegeen su-aal baan waxaan weydiinay saxaabi nin kale u xawilay waa xawilay kana wuu sii xawilay hebel weydii hebel weydii ilaa ay ku soo laabatay saxaabigii la weydiye laga bilaabay ninba ninbu iskaga dhiibahaya bimacnaa maha inay garan laayeen laki waa w ilkeedii isagaa qaadi aakhra la weydiin laakiin inagu maanta waa badboobiba wadaadku meesha fadhiya suaal la weydiin may saas wey adaa sii tuuriba adaaba ugu hormariba wadaadka la weydiin hayey haddaadan wadaadka ka cabsanaynin oo xoogow wadaad yarkool uusan ahayn ka cabsanaynin waa derderiba yani degdega noocaasana mushkilu leh maxaa yeele xil wey xil culus wey waman uftiya ninkii la weydiiyo futya yani waman su'ila su'aalan wey yani waman uftiya ninkii loo fatwoodo fatwa yani jawaab baa la siiyey oo nin baa u fatwooday biayri sabtin yani biayri sawaabin biayri xujatin oon saxnayn wey oon xaq ahayn oo khaldan daliil aan lahayn fainamaa imuhu sida riwaayada ibni maaja fainamaa imuhu dembigiisu wuxuu saaran yahay calaa man ruuxii aftaa u fatwooday xadiidku isagoo mukhtasara bimutaabaca jayida buu ku jiraa cinda ibni maaja konton iyo saddex raqamka muqadimadiisa ayib marka waa in la ilaaliyo wey fatwada iyo howlaha noocaasa waa in la iska ilaaliyo oon lagu degdegin waa halka hadduu kula tashadana sida dhabtee xaqa u sheeg nebi maxamedna wuxuusan odhanin yaan laga sheegin waxaa soo geli siday bacdu ahlicilmi qabaan soo gelayaan ruuxa u bareeray xadiisuusan hubin sixadiisa inuu ummadda u sheego xadiisuusan hubin sixadiisa iyo sugnaanshihiisa nebi maxamed baa yidhi inuu la soo istaago marba haddaadan hubin wa ruwiya iska dheh ruwiya canhu dukira can nabi sal ly slam xukiya canhu halkaa taagno waxaa nabiga laga sheegay allahi alla wey laakiin mar haddaad tirahda qaala rasul la sal ly slam waa inaad hubto xadiidku inuu sugan yahay ayib man xadaثa canii xadiiثa yara aw yura anahu kadib fahuwa axad اlkaadibayn aw axad اlkaadibiin halaska yeel hawsha ayada khatar wey arrintaa ibn xibaan baa maraya waxaa maraya dahabi waxaa maraya ninka loo yaqaana eh, yaxya ibnu maciin waxaa maraya eh, ibn cadiy kulli waa maraya muqadimada kaamilku kaga hadla in badan kaga hadla marka halaska yeel hawl culus wey hawsha ayada baabu taxaabi bayna annaas ummadda oo la isjeclaysiiyo baab yahay xadaثna ismaaciil ibn abi uways ismaaciil ibn cabdilaah ibn cabdilah ibn maalik ibn uways ibn abi caamir alasbaxi weeyaan qaala wuxuu hi xadaanii waa saduuq saduuq weeye dacfi yar lagu sheegaa laakiin waa nin saduuqa qaala wuxuu ihi xadaanii akhi walaalkay baa ii warramay abubakar baa loo yaqaana abubakr ibn abi weys walaalkay waa nin jabal ah can sulaymaan ibni bilaal ataymi can ibraahim ibn abi usayd can jadihi ibrahim ibn abi usayd isagu waa iqa can jadihi awowgii awowgii lama yaqaan laa yucraf laakinahu min kibaar الtaabiciin can abi hurayrata can nebi sal slam qaala waladii nafsii biyadihi waladii allahan ku dhaartay nafsi aniga naftayda nabi muxamed ah biyadii gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay laa tadkhulu ljannata janno muslimiinay geli maysaan xataa tuslimuu ilaad ka islaamtaan janno kub siin maysaan baa ilaad islaamtaan maxaa yeelay waxaa jibriil ii sheegay ana aljannata laa yadkhuluha ilaa nafsun mumina ilaa nafsun muslima xadiidkaa taageeraya jannada inuusan gelaynin ruuxaan muslimka ahayn biyo ka kaban mahayo nabigana wuxuu ku dhaartay janno geli maysa ilaad islaamtaan walaa tuslimuu islaami maysaan xataa taxaabuu ilaa ad isjeclaataan ilaad waana noqotaan ood isjeclaataan ood iscafidaan oo tol iyo qaraabo noqotaan kulligiinba janno geli maysaan baa hebel maxaa afaarihiisa maxaa iga galay maxaa iga husheeya ha xanaaqo asaga u taallaa diinla'aan wey waa iimaan yari inay ku dhibi weydo ruuxa muslimka walaalka ee ku dhibsanaya ama kaa go'ay ama kaa fogaaday ama kaa xun ama urkutaallada cuqdada kuu qaba ay ku dhibi weydaaye waxaa weeye iimaan darra kugu jira iyo nuqsaan hadduu wuxuu kaaga go aysan diin ahayn ayb oo ahlulbidac iyo balaayo iyo ahlulfisq walfajuur intuu noqo asagu saa kaaga goy ama adugu aad diin u geysay meesha kuma jirto laakiin waxa la kala tabanaya markay adduunye iyo xandho iyo xoogii xuduudu nafsi iyo sumca iyo magac laysku hayo marka ayada waad soo gelaysaa waciidkan isaga waafshu salaama salaamta faafiya nabi sal slam taxaabu waad jeclaanaysaani salaanta assalaamu calaykum tafaafiya hadda xaad waxay maraysaa ninka laba kor saanto xidhi miyuu yaqaanaa abubaktirkaada waaqic baad la qabsano ruuxaad aqooni salaami mayse markaa aragto dadka baasha dhirsanhayo kusoo fiir markaad salaanto an waxaa dhawar maya intaa taqaani xertaadii iyo qolyihii saaxibadan ku ekayso ayib haddaad salaanta badiso waxaa le ninkaa salaan kame dambu kale inaad ku baaran buu moodo xoogo waad ku shashaqanayso salaanta laftarkeeda bar waxaa u dhig waaba salaan kusuux salaan barad weeye war hal mar baro kugu filan naga fadhiiso idan khayrkii baa laga sii fogaanaya siyasiyar waagaad asxaabadu cusbayd kabiir iyo sahiir waa la issalaami jir baryahan dambe laakiin nin gowska ruuga nin debinta laalaadiya nin marmar tuura maba jirtaba waa lasii sii daciifaya aad baa loo sii baaba'ahaya wa iyaakum nabigu iska jira buu ihi walbuqdata isnacaybka kala dhimashada albuqda in la kala dhinto oo laysu caroodo iska ilaaliya fainahaa buqdada iyo isnacaybku kala tagu hiya alxaaliqa waa midda diinta xiraysa un fainaha damiiru faslin baa meesha la keenay inhaaba kuu ilad fainaha alxaaliqa ku filay mar haddii damiiru faslin meesha la keenay fii cilmi macaani wuxuu faa'ideeyaa qasri iyo xasri waxaa weeyaan ayada unbaa diinta baabi'isaba ayib dalika biana allaha huwa alxaqu oo kale wey mar haddii mubtadihii iyo khabarkii dhexdooda damiiru faslin la keeno waxay faa'iideeyaan qasri yacni xasri in ayada lagu koobo oo wixii lagu xasriyo waxa diinta baabi'iya boqolkiiba boqol waxaa weyaan kala dhimashada isnaca ah. kala taga fainahaa hiya alxaaliqa waxay xirtaa diintay xirtaa baa layidhi diinta iyo islaamnimaday xirtaa laa aquul nabiga odhan mahay buu hi lakum idinka idin odhan mahay idin maayo taxliqu shacra timahay xiiraysaa u nimanka le waxbay xiirtaa madaxay yuul ka dhigtay way kuu seemi oo hiiro iyo bidaar bay kaadi lacan macnuhu ma aha ayib ee jiritaankii diinta islaamka ay baabi'in wey walaakiin hase yeeshee taxliqu waxay xiiraysaa kala dhimashadu iyo caradu ismacu wuxuu xiiraya baabi'inaya addiina diinta islaamka dhaqankii muslimiintu baabi'in ayib xadaثna mxamed بn cubayd ibn maymuun saduuq yukhطi qaala xadaثna anas ibn ciyaad abu xamza alleyti iqa can ibrahim ibn abi usayd milahu yani ariiqi xadiidka hadda la mutaabacaynaya xadiidka hadda yani sulaymaan ibn bilaal ayaa waxaa mutaabaceeyey anas ibn ciyaad qaybta waa arkay laakiin waa saxiix man istashaara waa xadiid kalo yaa u kacaya qaybta man istashaara saxiix wey sheekh albani raxmatullah aleyh e, jaamica wuu ku keenaa xadiis madax bannaan buu ku keenaa oo shaahidkan <clears throat> u noqonaya ayib baab ulfa wuxuu baab yahay wadajirki alulfa yani aluns in lasweheshado in lasweheshado lasu yimaado soomaalidu barkood markay tashanayan waxay yidhahdeen markii nin xaggaa u fadhiisto nin xaggaa u fadhiisto la kala fogaado waxay ku leeyihin xaaja waa la dugsiya isku soo dhawaada xaajada waa la dugsiya bimacana waa la isku soo dhawaadaa ra'yigaa kala fakan bay leeyihin waa in xilqa la wareejiye laisu celiyo marka waa in laisu soo dhawaada la kala tegin wey ayib <clears throat> xadaanaa axmed ibnu caasim in badan baynu soo marray sheekhaas waa sheekh saduuq ah cala aqali taqdiir ah ama baad xufaan waxay leeyihin waa tiqa xaafid dhowrka hor baynu soo marray ayib xadiidka inaan asaga ka bilownaan filay ba cashirka misa habeen horena ka bilownay qaala wuxu uhi sheekhaas xadaثna saciid ibn cufayr ثiqa min aclam الnaasi bاlansaab qaala xadaثanii ibn wahbin cabdالlahi ibn wahb alqurashi mawlaahum can xay bn shurayx xay bn shurayx abu zurcat almisri waa iqa nin iqa weeye ayib can daraaj ibn samcaan xasan اxadiiث ila can abi اlhaytham waa nin xasan xadiiث ah ila can abi اlhaytham abilhaytham haduu wax ka warinaya daciif buu yahay waa daciif ama hadduu nin kale daba taagan yahay xadiidkiisu waa xasan sida raajix ah haddana marka nin kal daba taagan yah xadikiisu xasan bu noqon ama saxiix bu noqon can ciisa bni hilaal asadafi almasri saduuq can cabdillahi bni camr bn caas can الnabiyi qaala ina ruuxa almumini ruuxa muminka ruuxdiisu ina ruuxa almuminiina cafwan ina ruuxa almuminiin layaltaqiyaani ama ruuxa almuminayn markaa wey muminayn laga dhigo ina ruuxa almuminayni labada ruuxee muminiinta ah, ruuxdoodu layaltaqiyaana way kulmaan fii masiirati yowmin maalin in loo socday ku kulmaan maalin in loo socday ku kulmaan ama wada socdaan wamaa ra'aa mana arag axaduhumaa midkood saaxiiba wamaa ra'aa mana arag arwaaxdii baa wada socon oo wada jirta maxaa yeelay ina alarwaaxa junuudu mujanada famaa tacaraf minha i'talaf wamaa tanaakana minha ikhtalaf wey ayb wamaa ra'aa mana arag adduunya ahaan iyo jir ahaan axaduhumaa midkood saaxiiba muuse arag sheekhu marka xadidka waa daciifiyey waxaana filaya inuu ku daciifinayo eh, daraaj daraajna sheekhu waagi dambe wuxuu u iishay oo uu maray madhabkii ahaa daraaj xadiidkiisu waa xasan ama waa saxiix ilaa riwaayatahu can eh, abilhayam haddana abilhayam meesha ma yaal ayib dacfi kol xadid ku jira garan maayo anugu miyaad garanaysaan dacfi kale ayib bal dib ha loo firiy silsilada meeshu sheekhu celiy dib ha loo firiy xadaثna cabdالlahi bn mxamed almusnadi cabdullah bn maxmed almusnadi ama waxa weeyaan ama waa abu bakr bn abi shayba qaala xadaثna sufyaan aلthawri can ibrahim ibn maysara الطائفي ثقة ثبت عن طاووس بن كيسان اليماني من ثقات التابعين عن ابن عباس قال النعم قلضه تكفر waa lagu kufriyaa waa la abaal xooraa الnicam galladu iyo nicmooyinku tukfar waa lagu kufriyaayo waa lagu abaalxooraa waa lagu jasaaraa wixii nicaama ee gallada ad geysatay qarima maysid mara badan mana qarinaysid wixii rabbi kuu geystan inaad qarin maysid wixii muslimiin kuu geystan inaad qarato waa laska yartahayba in badan bay dhacdaa wey qaraabaduna tuqtac waa la goyn waa la gooyaa walam nara mana arag buu mila taqaarib اlquluub quluubta isku dhawaanshaheeda wax ka qiimo badan ma hayno yani marar badan yaa ruuxii abaalka kuu galay ama waalid ahaa ama walaal ahaa ama gacal ahaa aad galladiisa aad ku ballanfuri oo ku abalxorayso rixamkiiyo qaraabadeena marar badan baaba goynba ayib laakiin marar badan waxaad u baxsanaysaa macrifadii wanaagsanayd oo dad baa walaalaha kaga kalsoonaanaysa kuwaa qaraabadooda kaa jeceloo kaga kalsoon maxaa quluubtu intaad isu dhawaato wanaag badan bay leedahay walam narmaana arag buuhi misla taqaarib alquluubi quluubta isku dhawaanshaheeda wax ka qiimo badan ma qaraabada laftarkeeda haddaysan isfahmaynin oo aan qalbi ahaan isku dhowayn waxba tari mayso way kala tegahayaan waa laisgoyn ruuxii galladda kuu galay haddaydan isfahmayno qalbi ahaan aydan isku dhowayn waxba tari mayso ayadna laftarkeeda wakaynu soo marray qaraabadooda haddii la gooyo dhowaanshaheeda waxba tari maayo waa fogta haddii la xidhiiriyana abtirka fog dhib ma laha waa dhowdah waynu soo marray kitaabkanu ku soo marray waa maxay alulfa waa shay qiimo badan waynu su yimaado xadaثna farwa ibn abi اlmgrا صaduq aw ثiqة qala wxu uhi sheekhaas xadaثna qasim ibn malik صaduq mashhuur can cabdillahi bni cawn almuzani waa nin jaliil ah weliba caabida aad u qiimo badan buu ah can cumayr ibn isxaaq wa saduuq mukhtalafun fiihi qaala wuxuu uhi sheekhaas kunaa nataxadau waxaanu ku sheekaysan jira haddaanu taabiciinnahay ina أwala maa yurfacu shayga u horeeya ummadda laga qaada laga waayi doono dhaqankooda min annaasi ummadda xaggooda alulfatu wadajirka wey isku dhowaanshihii wadajirkii isfahamkii baa dhumi markaasuu niba meel ku xabeebanaya niba meel buu ku xiqin naftaa ka bixi kulligood ba afku taagaya waa la kala dhiman ayib ina awala maa yurfac shayga u horreeya kor laga qaado min annaasi ummadda xaggooda yani min almuslimiin alulfatu alunsu wey isweheshiga isweheshiga wadajirka ayaa meesha ka baxaay almuminu yalif wayulaf walaa khayra fii man laa yalif walaa yulaf ruuxa muminkaa waa ruux ummadda u dumma weheshada ka mid noqda asaguo la weheshan karo lagu soo dhowaan karo haddaad aragta ruux le anu kuma daarahay daarin hebel lama galo lama galay wey baabkiisi looma galo khayr laawo wey ruuxa asaga ayib waa inaad muslimiinta ka mid noqoto lagula qabsan karo adoo ad la qabsan karto ummadda ad isfahmi kartaan jawigu cidloo dhagax meel fadhiya oo nagnag haddaad tahay mushkilo wey baab almisaax kaftankii buu baab yahay ayib xadaana musadad ibnu musarhad qaala xadaana ismaaciil ibn ibrahim ibn culaya qaala xadaثna ayub ibn abi tamiimata الsakhtiyani can abi qilaabata cabdالlah bn zayd aljarmi can anas bni maliki qaal abu xamza utiya الnabiyu ata الnabiyu nabiga wuxuu u tegey calى bacضi nisaa'ihi wa macahuna umu sulaym faqaala ata الnabiyu nabigaa u tegey oo gaadhay safar socdaal ba lagu jiray waa la socday nabigaa marka soo gaadhay haweenkiisii oo gaadiidkii awrtii saaran oo socda hawdajkoodii calى bacdi nisaa'ihi iyo haweenkiisii barkood buu nabigu soo gaaray wa macahunna waxaana la socota haweenkiisoo la socday umu sulaym bintu milxaan baa la socotay anas hooyadii faqaala wuxuu nabigu yhi ya anjasa anjashow anjasana waa ninu nabigu xoreeyey mawla rasul sal slam nin xabashi ahaa oo nabigu uu xoreeyey bu aha ruwaydan tartiib boolaboolo wey ila warku hadda kenyaati waa tiini ruwaydan tartiib baa la yidhi kaatiyo ruweydan tartiibsaa la sawqaka kaxayntaada bilqawaariiri dhalooyinka ama qarshooyinka aad kaxaynayso alqawaariir waa jamcu qaaruura qaaruurna waa dhalada nabiga wuxuu ku shabahaya dumarka dumarku waa jilacsan yihiin hadday soo dhacaan ma kala hadhaan way shabahayaan waa beer bisil wey idan marka awrtan markaa isagu cabdullah bn rawaaxa mise kacabi bn maalik buu ahaa yaa ragga hogaaminaya geela marka la saaran yahay rag baa u heesoo kaxeeya fitugu marka heestaasuu dhegta u dhigahayaa iyo xoogo amaansada uu lugtuu sii daynaya ka maayo aad buu u soconaya idan ninkanna kaafilada dumarku hogaaminaya kaxaynaya waliba hawanka nabig sal slm awrtibu u heesay marka awrtiba aad u orday aad u socotay nabigu marka wuxuu ka yaaba hawenkeena soo daataanba way ku jabaan meesha marka wuxuu tartiib ayib wuxuu rag mena dumar weeye tartiib <clears throat> sawqaka kaxayntaada tartiibso bilqawaa'irna aad kaxaynayso faqaala abu kilaaba wuxuu yidhi oo taabiciga xadidka warinhaya fatakallama الnabiyu nabigu wuxuu ku hadlay bikelimatin weedhiyo odhah low takallama hadduu ku hadli lahaa bihaa kelimaddaas bacdukum barhkiin lacibtumuuhaa waad ku caayi lahaydeen bu lacibtumuuhaa kelimada waad dhaleecayn lahaydeen cambaarayn lahaydeen calayhi cala alqaa'il qowlahu weeye cibtumuuhaa cibtumuuha waa ka fiican ba waa sidii nabigu eh, wuxuu ku hadlay kelimad hadduu midkiin maanta ku hadlo lagu dhaleecayn lahaa yani qawlu wujha sawqaka bilqawaariir nabi maxamed haweenkii buu qawaariir ku tilmaamay dhalooyin iyo qarshooyin buu ku tilmaamay idan hadduu ruux isagoo kaftamaya ama erey wanaagsan oo mulaadafa ah oo gacal cunada uu isticmaalo ruuxu maanta yidhahda ama sheekh ama nin culama lagu caayi lahaa nabiguna waa isticmaalay wuxuu isticmaalay ruwaydaka sawqaka biqawarir ruwaydan sawqaka bilqawarir ayib haweenkii buu ku shabahay maadaama ay jabahayaan oo ay jilicsan yihiin buu nabiga ku shabahay qawaariirta waaljaamic baynahumaa adacfu waxaa weyaan iyo waa surcat alinkisaar ayib marka wuxuu leeyahay ha laga fiirsado waxyaabaha ceebaynaysaan ee dadku ku caayayaan ha laga fiirsado taabicu ka hadlaya xadaثna cabdالlahi bnu صaalix bukhaari min fiqhi wuxuu geliyey kelimadii ahayd yaa anjasha ruwaydan sawqaka biاlqawaari baab اlmizax buu geliyey oo nabig wuxuu la kaftamhayey anjasha hadalkan u dabcinayay su u fahmo si durba loo fahansiiye haweenku sida jabitaanka iyo jaleeca iyo dacfiga waxay shabahaan dhalooyin iyo qarshooyine aanjashow hanaga jabin baabkaas min fiqi bukhaari ayib xadaثna cabdالlah bn صالح katib الleyث qala xadaثanii leyث bnu sacd alfahmi اlmisri imaam ahli misra xadaثanii imaam ahli misra malik imaam ahli xijaaz awsaac imaam ahli shaam niman meel buu fadhiyay xilligaas uu isku aadanayay sufyaan athawri imaam ahli kuufa marka niman meel buu fadhiyay afartaasa qarnigoodii dabaqatu atbaaci taabiciin nimanku u cuslaabay ahaayeen maalig iyo raggiisii iyo saxaabtiisu iyo cabdilaahi wahab iyo kamiin ibni cuyayne iyo raggii aqraantii ama shuyuu ama maxaan kudha ardadiisa shaaficiyo asagaa hogaaminaya aagaas xijaaz meesha awsaaci shaam uu fadhiya isaguna cabdiramaan cabdiraman bin camr awsaaci kuufana waxaa fadhiyey sufyaan athouri maxaa ku aanay masarna leif marka waa rag culus wey bimacnaa ma aha culmo kale ma jirin malaayiin bay gaarhayeen boqolaalan laakiin raggii u cadcadaayo u aqoon badnaa xilliga ay ummaddu ku hirinaysa bay ahaayeen xadaanii ibn ajlaan yani muxamad ibn cajlaan saduuq can abihi aabihi cajlaana almadani aw saciid abiina waa soo dhowr aw saciid yani ibn cajlaan baa ku sakateeyeyo ku shakeeyey xadiidka ma aabihii oo cajlaan ka warinaya mise saciid almaqburi sida raajixna xadiidku waa can saciid almaqburi yaa raajixa maxaa yeele axmed msnadkiisa mujaldka labaad iyo afartan can illeyth can moxamed cajlaan can saciid almaqbari biduuni shakin buu xadiis ku qoran yahay abaraani fi lawsa isaguna biduuni shak idan riwaayadan waxaad moodaa shaki wuxuu ka yimid min takhliiq ibni cajlaan aw min katib illeyth ama xadiidku wuxuu sax ku yahay inuu yahay can saciid almaqbari can abi hurayra qaaluu waxay dhaheen muslimiintu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inaka adigu tudaacibuna waadna kaftamsaa waadna ximaarisaa yani tulaadifuna xoogogaad nala kaftantaa ruux mugta hadduu ruux cidhan oon xataa xoogo kaftan iyo e, muusood iyo aan lahayn lama geli karo xawshuna waxay noqonaysaa tiq bay gelaysaa xoogo waa inaa marmarka qaarkood kaftanka shacabka bulshada aad la kaftanto baashun haddii la badiyana haybadaa kaa tegi carruurtaa kugu ceera marka dambe nin lama ganaanoo dhimbigu ka soo horeeyana ha noqonin nin sakiiri kabiir la ciyaarana ha noqon ayib dhexdhexaad baa la rabaa meel kastaba marka waxay dhaheen nabi maxamedo waa nala kaftantahay bimacnaa kaftankaada iyo dhabtaada ma isku waxaad sheegto baa meesha ku jirta oo waxoo dhan maka diin ahaan baan u qaadannaa qaala nabi wuxuu uhi innii laa aquulu ilaa xaqan aba idinla kaftame xataa kaftankaydu waxaana xaqayn kuma hadla yaan la sakatiin wey ini anugu laa aquulu ma dhaho ilaa xaqan waxaan xaqa ka ahayn xadaanaa صدق بن khالد قال أخبرنا معتمر بن سليمان عن xبيب بن محمد العجمي ثقة عابد أبي محمد xبيب بن أبي ثابتna ma aha ayb xabيib بn abi xabiibna ma aha xabيb بن xabs u ka horey dabقadaas sadqu ka u dhaca waa nin matrوق oo kadaab ah ayb xabيib ibn محamed الcajmي abu محamed ثiqة caabid can bakr بn cabdاللahi الmuزني waa nin taaبici oo jaliil ah وakaana yursul kaثيir can الصaxaabة maraasil fara badan buu leh qaala wuxu uhi sheekaas kaana asxaabu الnabiyi nebi maxamed saxaabadiisu waxay ahaayeen yatabaadaxuuna kuwa isku turtuura bilbatiikhi qaraha ama bocorkatiidka mararka qaarkood intay markay khudaartii cunayaan isku turturi jireen kan kan ku tuur kan kutuur xoogo marar ciyaari jireen wey ayib maxamed xuseen alcabaashiya wuxuu leeyahay isagu turtuurkan wuxuu ahaa qolofta markay cunaan qolofta isku turturi jireen ee qarihi ma aha ama bocorkatiidka maaha lianna fiiha idaacat اlmaal idaacatulmaal ka laazimi mayso in lasu turturo bimacnaa lasu turturo lagu ceega kadibna la cuno maa idaacatulmaalba ayib ma aha anaa khalad buu qaatay yatabaadaxuuna ee yataraamuuna kuwa isku turtuuray ahaayeen bilbatiiqi qaraha ama xabxabka waxa loo yaqaano laakiin faida kaanat alxaqaa'iqu laakiin markay ishu dhiigto wey markay xaaladu dhiig gaadhe dagaal iyo waxqabad la gaaro ciyaartan maadu ay dhammaanaysaa wey faida goortii kaana ay ahaata alxaqaaiqu dhabtu markay timaaday geeri iyo culays iyo dagaal iyo siyaasad iyo waxqabsi iyo gaalayska dhacen iyo waxqaybsi ay noqoto kaanuu hum rijaal ayuma rag ahabu ah, bimacnaa ciyaartaa yartaha mooye nimanku niman liita cabdiraxmaan abi leyla asna wuxuu yidhi waxaan soo gaadhay eh, mxuu ahaa ninkii la odhan jiray iisheeg qays ibn abi xaasim cafwan qays ibn abi xaasim wuxuu yidhi waxaan soo gaadhay saxaabi nabi maxamed oo madiine aad u jooga oo iska qaba kamiisada dildilacsan iska qaba macawuso karkaran cilaanka faraha kusoo soo marsan farahu kaga yaalla ciradii garhka iyo ciradii madaxa cilaanka marya inay marsadeen baa faraha kaga yaalyaalla barkood xaraartay madaxa marsadeen baa iskaga jirjirta ula bakooreeyin oo jajaban oo badh macdan lagu kabay badh silig lagu duubay bay iska wataa laakiin marka diintooda wax laga sheegay bar ama diintooda la damaaciyo daarad xamaaliiqo caynin bur indhahaasaa u wareegi jiray bur intay indhuhu soo wareegaan baa diintooda waxaa ka dhoweydbu intay ururka lasoo taabto iyo in diintooda saa loo taabto ururka lasoo taabta ka dhoweydbu ma bimacnaa inaad xaragooto feero kuusnaato jiin iyo balaayo ciyaartood albaabaha jabiso marka la hor kaalay wax u tar ama maxaan ku dhahay kan soo qaadna aad cararto lama baahan yani meeshan laga dagaalamaa weliga carruur yar masu jirta ama ma dhex joogtayba mid feero weyn oo suugeed la yaabi baa ku yaro sakaradan ka hayo nafta ka goona cayrsanaya meeshaan laga dagaala meesha halkan wey qoloftay waxaan kaanahum khushu musanada wax tari lahayd hadduu fooroweyne iyo dhisni iyo alaab wax tarayso kufaaru quraysh wax ku qaban lahaa wilishii yarkaayo gaajada dubatay ee beerleyda ahaa ee lagu hadal dilacsanay ansaareed baa leefay carab oo dhan ba samreeyey idan waa imaan wax lagu dagaalamo ayib marka saxaabada wuxuu ka hadlayaa kaftankaasa iyo suturtuurka ay ciyaarta ciyaarayan hawshu markay laakiin ishu ay dhiibto oo ragnimo loo baahdo ayuunbaa rag ah xilligii taabiciinta markay saxaabadii taabiciintu dagaalkooda galaan futuxaadka cumar iyo cumaan iyo reer banu umayo dhanba qaybta hore macaawiyo kale taabiciintu way samri jireen boqol waayelo toddobaatan jiroo saxaabada iyo muhaajiriin ansaar ka mid ah iyo dadkii dambe dib ka soo islaamay boqolaalan jir markay safkooda weli yararka taabiciin waa samri jireen boqoy laga samraya niman la soo tarbiyey wey madrasatu maxamad ka soo baxay ayib kaanuu waxay ahaan jireen saxaabadu hum rijaal ayagaa unbaa rag ahaa wey xadaanaa bishr ibn maxamed bn mxamed almarwasi qaala akhbarna cabdالlah bn mubaarak imam ahli khuraasan qaala akhbarna cumar ibn saciid ibn xusein ثiqaة makiyin qurashi can ibn abi mulaykata cabdالlah bn cubaydالlah ibn abi mulayka min iqaati taabiciin adraka ثaلaaثiina min الصaxaabة qaala mazixad caaishatu caaisha kaftantay cinda rasuuli الlahi rasuulka ilahi agtiisa iyadoo joogta faqaalat ummuhaa hooyadeedba waxay tihi umu rumaan yani caaisho hooyadeedba waxay tihi yaa rasuul rasuulka ilaahayow bacdu ducaabaati hada alxay ninkan anas yanii hooyadeed baa wax yar dhibsatay inay caaisho nabigoo fadhiya kaftanto marka xoogu cuurdaar bay u samaynaysaa xataa nabi maxamedow waa uun kaftanka reer bani kanaana ee caaisho wadaa waxay soo gudbeen waa gabadh reer bani kanaana kaftankoodan bay nabi maxamed wadaa wax dhiba ma jiro hooyay way dejinaysaa soo da khatara wey faqaala waxay tii ya rasuul rasuulka ilah bacdu ducaabaat yani bacdu masaaxaat ducaabaat waa jamcu ducaaba waana kaftanka ama ximaarta ama gacalcunta wey waa kaftanadii barkood wey hadalxayi qabiilkan ama qoyskan oo min kanaata reer kanaana ah qoyskii reer kanaana ee kan ahay taqaanay caaisho ka dhalatay kaftanadooda qaybo ka mid ay caaisho kaftamaysa nabi maxamed dhib kale ma jiro qaala nabi nabi wuxuu yidhi alxayi qaala nebi nab uu sal slm bal bacdu masxinaa hada alxay bal ma ahe yani kaftanka reer bani kanaana ahe bacdu masxina waa kaftanka anagii barhkeed haddaan nahay quraysh ama aan nahay reer bani haashim ama aan nahay reer bani maxaan ku dhahday kacab ayb hada alxay idan marka maadaama caaisha iyo quraysh tahay oo reer bani taym tahay weliba oo nabiga iyagu isku qoys bay yihiin allahuma jilbaha soka mooyeen yani meeshuu nabiga wax ka istiraagaya hadda imaam xadiidka maana fahmin an kulley marka idinku bal soo fiiriy wadaadihii sharxayna waxay dhahan anagu ma fahmi karno waxaa laga yaabaa nabigu inuu dib usoo degay oo u jeedo waa hawli kaftanka caaisha waxay ka baratay reer bani camdalib iyo qoyskii ay u dhaxlayd ay ka baratay ee ma aha mid ay ka keentay reer bani taymiya halkaas iyo ay ka keentay qurayshta kale ka keenta maaha taasaan macquul ah leannu nabigu maadaama isku qoysii wuxuu reebaya waa qaybtan dambe bal ma ahe reer bani kaana kaftankooda ma ahe bacdu masxina waa kaftanka anagii barhko haddaan nahay reer bani eh, hishaam ama reer bani cabdullah aan nahay hada ay yani acni hada alxay oo min bani haashim daciif lisnaad buu sheekhu yidhi bimacna maxaa yeele xadidku waa mursal yani waxaa la odhan kara waa munqatic baan ujeeda inqidac baa ku jira lianna ibna abi mulayka caaisho wuxuu ka wariyaa laakiin qisadan dhacday ee nebi maxamed iyo caaisha kaftamay ah muusan joog lam yudrika rasul sal ly slam goobtana muusan joogin idan inqiaacaasaa ku jira irsaalkaasa ku jira lakin waxaa macquul ah maadaamu caaisha wax ka maqlay waxna ka wariyo inuu caaisho ka soo tegiyo arrinta inuu caaisha ka wariyo kadibna uu yidhi caaisha xaadirta ee maalinka aftantay riwaayatan canha marka riwaayadana uusan sheegin oo meeshuu ka xadfay uun qaala caaishatu masixtu cinda rasul sl oo uun siiqadii uu gooyey baa macquula ah. markaasa haddii la yidhaahdo asalku laftigiisu bariqa uu leeyahy cinda maxaan ku dhahay ibn casaakir fi taarikh dimashqa mujaladka afraad soddon iyo lix safxada ah ayuu kuriyay ariiq kale min ariiqi xamsa bni cutba can naafic can cumar can mulakata can hada ariiqa kuleh almuhim haddii la yidhahdo yani siiqadun baa maqan afarku saxiix buu noqonaya haddiise la yidhaahdo inqidaac baa ku jira imaabi mulayka nabiga ma soo gaarin daciif buu noqonaya almuhim waxaa laga qaadanayaa in haweenka nabi maxamed iyo asaguba ay kaftami jireen kaftan munaasaba oo daxadka bax aan ahayn dhaqankiiy usluubtan aan waxba dhib aan yeelayn xadaثna mxamed ibn صbax صاaxib الsunan ثiqة ma'muun qaala xadaثna khaalid ibn cabdالlah ثiqة xaafid صaxiix xadiiث can xumayd aطawiil xumayd ibn abi xumayd aطawiil can anas ibni malik min ثiqaat الtaabiciin qaala wuxuu saxaabigaas jaءa rajul nin baa u yimid ilى الnabiy nabiga kaftanka nabi maxamed ba weli socday yastaxmiluha isagoo gaadi weydiisanaya istixmaal yani alab waxaa weeyaan alxaamila yani alab addaaba aw naaqa buu ruux dalbanaya wuxuu weydiisanaya gaadiid cishi buu weydiisanaya nabiga sal ly slam faqaala nabi wuxuu uhi innii anugu xaamiluka waxaan kugu xambaari oon gaadiid kaaga dhigi calaa waladi naaqatin hal ilmaheed hal ilmaheed baan gaadiid kaaga dhigi kaftu bilowday hal ilmaheed saxaabiga wuxuu u qaatay qurbaca yar ama mirig baa sanka kaa gelinaya mirigaan waxba qaadi karin oo belo jirta ama gu jirta iyo qaali yar baan kuu dhiiba oo buubaal ama waxba qaadi karin baan kuu dhiiba u qaatay nabiguna had rtida wey abaytan jirka mcidu sooranka tahay ee ka sideed jirka iyo mid sagaal jir kulliba waa ilma hal halbaa dhashay mid cer ka yimid maya qaala wuxu uhi saxaabigii yaa rasuul rasuulka ilaahayow wamaa asnacu maxaan ku falo muxuu ii qaban boolida naaqatin hal ilmaheed buuri ilma yarow maal ah maal maxa tarin nabi maxamed dooyid baan kaa raba rti weyn baan kaa rabaa oo kuris weyn waa sidee wamaa asnacu maxaan ku falo ii qaban buuri biwaladi naaqatin hal ilmaheed faqaala rasul wuxu uhi wahal taliju libila ila nuqu wahal talidu libila geelama waxaa dhala ila nuq waxaan halka ahayn geela waaweyna socdee awrta iyo curada iyo maxaanku dhahaay aarankabale ee qulqulahaya ma waxaan halayn baa dhashay markaan ku ihi hal ilmeed baan kusin adugu maxaa mirig iyo xaggaa iyo qurbax inoogu boodi ritiga weynaad meesha fadhiiso hal ma dhalin marka waa kafta meesha ku jira wahal geelama waxaa dhala weeye ila nuuq waxaan hala ka ahayn jamcu naaqa waxaan hal ka ahayn miyaa geel dhala geel halan baa dhasha ayib maxaa idin qoran maya abadan alibila wey alibila wey ibila saxa saag cawanaabay ka saxan wax ilamida ma jiraa geelama waxaa dhala way waxaan halka ahayn marka waxa la dhahay waa geeli isagaa mafcuul ah mafcuul geela ah marka alibila in dhaha fiican saxaan sidoo kale aan filay ayib maxaa idiin qoray ninka alibila alibila waa saxan sheekh ka socdo baab almizaax maca asabiyi ilmaha yarka in la kaftumu baab yahay haddii la isbedelo ila nuuqa waa in la kordhabo Mm. haddii la nuuqal yahdana macanuhu khalad buu noqonaya geelmu wuxuu dhalaa waxaan hal ka ahayn buu noqonaya geelmu wuxuu dhalaa waxaan hal ka ahayn buu macanuhu noqon haddii la yhahdo hal talidu libilu ibilu ila nuuqaadi la yhahdo macnuhu wuxuu noqon geelu ma wuxuu dhalaa waxaan halka ahayn laakiin waxaa rabaa geela ma waxaa dhala waxaan halka ahayn ya wixii wax dhalahay ayib ayshad rabax adaa beriha ajrubi ku dambeeye maxaa tidhi saan baan u malayn kalle baab اlmizaax buu baab yahay maca sabiyi ilmaha in la kaftamo wiilka yarkaa ragga waa masmi carruurta in lala kaftamo xadaثana aadam ibn abi yaas qaala wuxu uhi xadaثana shucba shucbat الxajaaj qaala xadaثana abu tayaax yaziid ibn xumayd baa magaciisa loo yaqaanaa iqaة habt ma'muun qaala wuxu uhi samictu anas ibn malik abu xamزة alansaari yaquulu kana الnabiy nabi maxamed wuxuu ahaa la yuhaaliunaa kiinala kaftama kiina dheeha la yuhaaliunaa bilmunaaafati wاlmunaasaqati ayb xataa yaquula ilaa uu nabigu ku yidhaahdo liakhin walaal oo li aan isuna iskooye ahayn sagiirin yar wuxuu ku dhihi jiray yaa abaa cumayr maa facala nuhayr nabi maxad sal slam guri ree umu sulaym iyo abu alca iyo anasi gurigooyi xataa barirtii nabigu waa ku badnaa reeru ay jecliyay bu ah aad u qiimo badan nabigu markuu noo imaan jiray waa nala kaftami jira waana ciyaarsiin jira haddaan carruurnahay ilaa uu nabigu la ciyaaro marka qaarkoodoo kaftamiyo wiil yar oo aan waala ahayn oo asgoojkooyo ahaayeen liakhin lii sahiir yaa abaa cumayr abaa cumayrow cumayr aabbihi waa ilma yar weli wax ma dhalin maba qaangaarinba idan kunya loo bixin karaa waxaa laga qaaca waqti yarka in kunya loo bixin karo gabadha yar oo boorsada tiyihiisa dugsiga sii socota in kunya loo bixin karo wiilka asagoo buraashada la kukufaaya in kunya loo bixin karo baa laga qaadanaya aba umayr maa facala muxuu sameeyey annuhayr shimbirka yaraa nuhayr waxaa lagu sheegay shimbirta innaga u naqaano bulida u naqaano waa lagu sheegay baashan bulida loo yaqaano bar waxay ku sheegeen tan jirrida loo yaqaana afka guudana geela fadha waa taqaanaan taana waa lagu sheegay baashan shimbirta yaryarayda ee beerta cuntana waa lagu sheegay almuhim shimbir yar wey oo af gududan ayib shimbir yar oo guudka haystay oo guriga joogtay baa ka dhimatay asagoo marka xoogoo ka xuman shimbirta ka dhimatay buu nabigu u yimi yig yaraa nabig madaxu u salay u la kaftamay shimbirta xaggey ka baxday abaa cumayrow ayib waxaa laga qaaba marka in shimbir yar la yeelan karo guriga joogi karto caruurta haddaysan baasha dilan dhibna u geynaynin inay ku ciyaari karaan ayib ama hadday dilhayaano cadaadinayaan ama ciqaabahayan looma ogola in ciyaaro xayawaanka ilaah in caruurta yarka loo eh, magac bixin karo in lala ciyaari karo waxaso dhan ba laga qaadanaya xadaana ibn salaam yani maxamed albikandi qaala xadaana wakiic ibn jarax ibn malix aلru'aasi abu sufyaan can mucaawiya ibn abi musarid in badan baynu soo maray waa laa ba'sa bihi can abihi aabihina waa min kibaar الtaabiciin waxaynu soo maray in yuxasanu xadiiثu laakiin aan wax tawtiiq iyo wax tacdiil min aan loo hayn can abi hurayrata akhada الnabiyu nabigu wuxuu qabtay biyadi اlxasan aw اlxusein xadiidkeena habeen hore soo xalay soo marayna akhada nabi nabigu wuxuu qabtay biyadi alxasan aw alxusein xasan gacantiisii ama xusein gacantiisuu nabigu qabtay uma wadaca nabigu wuxuu saaray adamayhi qadamay xasan xasan iyo xusein labadoodu gamadood labahoodii qaadayo calaa qadameyhi ladiisu lagood buu saaray intuu gacmaha saa u soo qabtay oo nabigu seexday ayuu lugihiisa soo saaray soo weelay soo fuul soo fuul ilaa xabadka nabiga u yimid wiilkii yaraa uma qaala wuxuu ihi taraqa soo fuul kor u kor daciifun buu sheekhu yidhi bimacna cali ka so hadlay waa xasan ama waa saxiix xadiidku cali ka so hadala baabu xusni اlkhuluq wuxuu baab yahay dabeeca wanaagga buu baab yahay fadal aadaanka miyaa jooga قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ثقة حافظ قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة بن أبي بزة صحيحة بن أبي برزة أي قرآنية بن أبي بزة صحيحة القاسم بن أبي بزة القاري ثقة مقري مولى بني مخزوم بزة صحة برزة خلط وي باء يزاي بس الربع عن أبي ب... وحويا القاسم بن أبي بزة راض meesha kuma jirto qaala wuxuu uhi sheekha samictu caطاء ibnu naafic alkay khaarani alkay khaarani yani magaciisa waxa loo yaqaan caطاء ibnu naafic kay khaaranina waa nisba waa iqa min iqaat الtaabiciin can umi dardaa الكبرى umdarda اكubrى weye magaceedana khayra loo yaqaana bint abi xadrad can abi darda can الnabi sal slam ninkeeda wax ka warmaysa qaala wxuu uhi maa min شhayin shay ma jiro nabigu sal slam buu uhi fi اlmiiزaani miiزaanka gudihiisa aثqalo ka culus min xusni اkhulqi dabeeca wanaag acmaasha maalinka qiyaama la miisaamahayo dabeecadda wanaagsan wax ka culus ma jiraan alacmaal baa laga hadlahaya ayib maa min shayin shay ma jiro aثqalo ka culus min xusni khuluqi dabeeca wanaag iyo dabeeco wanaagsan fi lmiisaani yowma alqiyaama wey yani marka dabeecada wanaagsan waa in aad iyo aad loogu dadaalo wey dabeecada wanaagsan culumadu waxay dheheen ibnu rajab iyo khayrkii markay jamcinayaan jamiica alaxaadiid iyo qur-aanku wuxuu dabeeca wanaag ku sheego o dhan marka la ururiyo afar qodob bay ku ururiyeen waxay dheheen kow marka koowaad waa inaad weji furan tahay balaaqat lwaj wa bashaashat lwajhi weji macbuus qabiid ah dabeec wanaag ma agtaalo ruuxu waa inuu weji furan yahay labarka koobaad waa inuu yahay deeqsi haddaad bakhayl tahay falaa xusna khuluq cindaka aslan xusna khulaqataada maba yaallaba weji furan deeqsinimo qodobka saddexaad waa in aad leedahay dulqaad waa maxay ataxamul xamul aladaa wixii dhiba ku gaadha wixii dulan ay kugu yimaada dulqaad hayin waa inaad tahay afar waa inaad dhibkaada ummadda ka ceshato kaful ada oo adu gacantaada waa inaad gacantaada ka adkaato afkaada e adinkaada ka adkaato oon muslimiintu wax dhiba kaa gaadhin dhibkoodana u dulqaadato xoolahana u ogolaato wejigana u furaada afartaa qodob bay ku wareegaysaa bay yidhahdeen xusn khuluq inta haddii lagaa waayo waxbaana lugoyna ayar iska tuko ayib baabkan ha ku dagaalamay marka xusn khuluqa awey xadaثna mحamed بن kaثيir alcabdi min kibaar shuyuخ الbخarي qala xadaثna سufyaan الthawrي an سufyaan بن سacيid ibn masruq الthawrي abu cabdالlah can الأcmaش sulayman بn mهraan can abi waئil shaقيq بn سلمة can masruq alأjdع cumar baa loo sheegay alأjdع أjdع wuxuu ihi waa shayطaan magaciya bedel kama maqli karo saacadan laga bilaabo fainama anta masruq بn cabdiرaحmaan ayb marka saasuu cumar yidhi can cabdilaahi bni camr bni caas waa nin taabico jeyla wey waa ardadii caaisha wax bartay weliba ku soo koray gurigeeda aad wax u bartay buu ka mid yahay taabiciin ee masruuq lam yakun الnabiyu nabi maxamed ma ahayn buuri cabdullah bin camr caas faaxishan mid foolxun ma ahayn nabigu nin foolxun oo af xun ma ahayn ayib oo hadal xun walaa mutafaxishan xumaanta mid iska raraadiyana ma ahayn mid iska dandoona ruux asagoo dabeeco wanaagsan buu dad xun ku dayan karaa moogta oo marka dambe hadalkoodii iyo dhaqankoodii iyo waxooda soo tegin cayduu ka baran oo afnijaasnimaduu ka baran oo caraaftanku ka baran idan nabi sal slam ilaahayna ooma waa abuurinba asaguna iskama doondooni jirin ba lyidhi salawatullah waslamu calayh wa kaana yaquul wuxuuna odhan jiray khiyaarukum ka idinku khayr badan idinku wanagsan waxaa weeye axaasinukum akhlaaqan waxaa idinku khayr badan oo idinku wanaagsan kuwa idinku dabcad wanaagsan xadaana cabdullah bn salix kaatib alleyt qaala xadaanii leyt bnu sacad qaala xadaanii yaziid ibn lhaad yaziid ibn cabdillaahi bn usaamata bn lhaad awowgii baa loo tiri awowgiisa labaad baa loo tiri loo nisbeeyey marka yaziid ibn cabdilah bn usama alleyti baa loo yaqaana waa iqa min rijaal jamaca can camr bni shacayb waa saduuq xasan alxadii can abiihi shacayb bni muxamed asna waa saduuq sida raajixa ama iqa weliba odayga dambe xoog badan can jaddi awogii awogiina waa cabdilah bn camr waa shucayb ibn muxamed ibn cabdilah bn camr wey ayb marka tarjamadan cinda aar muxadiiin waa xasana aw saxiixa bacdigooda waa daciifiyaan أنhu صxaabiga samca النabiya nabigu maqlay yaquul asagoo leh أkhbirukum waxaan idiin sheegaya biaxabikum ilaya midka laydinku jeclaya agtayda ruuxaan ogu jeclahay muslimiinta idin sheegay muslimiinay wa aqrabakum kaydinku dhow mina aniga majlisan xagga booska iyo darajada yowma alqiyaamati maalinka qiyaama qiyaamaha haddii la tagaa ninka iigu darajo dhow ean isku meelo tegayno ean isku meel degayno iska agdhownan darsayno baa idiin sheeghaya bimacnaa ma idiin sheegaa wey ma idiin sheega fasakata alqowmu qolii waa aamuseen maxay u aamuseen ayib in la galay ka yaabe ayib sidii uu camr caas nabi maxamed oo ummadda muslimiinta aad u jeceshahay nabig wuxuu uhi caayishan u jeclahay markaasuu minarija raggan ay u jeceshahay abuuha kadib waan iska aamusay bu waxaan ka baqay marka dambe in aan anugu si lay wado meeshaba layga saaro idan moogta baasha lama daba galo nabi maxamed raggan ku weydiye aabbahe ayib dhowr asawaadu nabigu u diray azwatu salaasil iyo hawlo dhowr nabigu u diray cumar wuxuu ismooday muhaajiriinba inuu ka khatarsan yahayba iyo ragga ansaaree xoogay waa yar galay marka su-aasha taas keenta asaga riwaaya caddaynaysa dhowr qaswuu nabi maxamed tuu u dhiibay iyo weliba akaabiru saxaaba hogaamiyey leannu nabigu dhaqan wuxuu lahaa inuu ninka mafduulka ama ah ragka qaarkood xilli u dhiibo asagoo ka qaymi doon joogaan maadaama hawshan ku fiican yahay nin baan aqoon jirin laakiin dagaalaha ku fiican nin baan aqoon kale lahayn laakiin xisaabaadka iyo ku fiican ammaanada ku fiican idan marka aduu lagaa aqoon badan yahay hoosaad ku fiican lagugu tixgeliyo bimacnaa maa halgu tuuro ayib facaadaha nabig wuxuu ku celiyey maratayni awtaa saddex jeer buu wuxuu ihi ukhbirukum biaxabikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama faqaala alqawm markii dambe waxay yidhahdeen nacam ya nabi maxamedow haddaad dayo weeye bal soo dah meesha inaan ka baxay inaan soo gallaan kala eegni qaalana wuxuu ihi axsanukum khuluqa midka idinku dabeeca wanaagsan baa maalinka qiyaama ani iigu dhow dabeeca wanaagga loo kala kici wa xadaana ismaaciil ibn abi uweys waa sheekhan dhowr kor soo marray wey akar riwaayata can khaalihi maalik bn anas baa abtuu ahaa walaalkiina wuxuu ka wariyaa oo abubakara abtigiina cilmigiisao dhan buu dhaxlay intaynu soo marayn ismacil ibn abi uweys maalik buu daba taagnaa meelo yar mooye ayb maalik waa abtigii maalik walaashii baa dhashay waana isku qoys waa ree asbaxi oo isku nasab xadaanii cabdاlcaزiiz ibn muxamed ibn cubayd adaraawardi waa saduuq can muxamed ibn cabdilah xasan xadiiث can ilqacqaac ibn xakiim ثiqaة madani can abi صالح السمان ذakwan min ثiqaati التaaبiciin الkibaar can abi hurayrata ana rasul اlahi qaala inama bucitu inamaa bucitu waxaa laga soo saaray laga soo diray liutamima inaan dhammaystiro saalix alakhlaaqi akhlaaqa sida wanaagsan waxaa nebi maxamed haddaan ahay laga soo dirayba akhlaaqdii wanaagsani ee ambiyada hore ay soo dhiseen iyo isluubtii anshaxay ka soo hadleen wixii ka dhimanaa inaan dhammaystiro maxaa yee nab sal slm wuxuu yii waxaan aniga ambiyada hore iyo rusushii ka dhigannahay guri la dhisay oo laminaadkii iyo jaajuurkii buloketiga lagu dhammaystiray hal meel yar ay ka bannaan tahay oo u baahan labin in la geliyo gurigaan marka soo dhisnay ee ambiyadii rusul ah gunaanad kooban ah labinadii u dambeeye lagu cufilaabaan ayagu waa dhamaatay liutamima inaan dhammaystiro saalix alakhlaaq akhlaaqda sida wanaagsan in makhluuqa khaaliqa lagu xidho ilaahay keligii cibaadada loo gooni yeelo makhluuq aan wax la moodin ilahay laga cabsado ayib aakhara wax la moodo hawahaaso dhan baa nabga lala diray xadaana ismaaciil ibn abi weys qaala xadaanii maalik abtigii wey ibnu anas can ibni shaab maxamed muslim ibn cabdilah bn cubaydillaah ibn muslim ibni shaab zuhri can curwata bni zubayr can caaishaa radiahu tacala canha anaha qaalat waxay tihi caaisho maa khuyira rasuul اlah rasuulka ilaahay lama dooransiinin weligiiba bayna amrayn laba talo dhexdood laba talo midda hore lama dhihin laba arrimood tan nabi maxamed ma tanaad yeeli mise tanaad yeeli maa khuyira rasuul اlah lama doorgelinin ama lama dooransiinin bayna amrayn laba talo ila khtaara wuxuu dooran jiray hadii la dooransiiyo aysarhumaa kooda fudud kooda fudud buu dooran jiray aysarhumaa kooda fudud ee dhaqanka iyo muslimiinta bulshada u fudud asagu hadday doontaa ka adag baa u khayr badnaado laakiin muslimiinta nabigu waa lagu dayan ayib nabigu waa awoodey inuu min bacd alcishaa ilaa fajr iska taagnaado awood buu lahaa laakiin maadaama la daba taagan yahay oo umad ku dayanayso ummadda iyo bulshada muslimiinta sida u fudud yuu mari jiray taasna khayr badan fadli badan ayib allahuma hadduu markaa uusan ahayn weeye dembi sidii soo socota maa lam yakun hadduusan ahayn dariiqa fudud isman dembi labada wado hadday tan fududdahay tan fudud laakiin ay xaaraam tahay ama ay karaahata laga fiican yahay ta khayrka badan baad maraysa idan yusr wuxuu ku jiraa meesha khayr ku jiro diinta marto faida kaana iman hadduu dembi yahay wadada fudud ay dembi tahay ra'yiga fudud uu dembi yahay kaana nabigu wuxuu abcad annaasi ummadda midka ugu fog minhu min hada alimi dembiga iyo xumaanta nabigu ummadda midka ugu fog baha ana aclamukum bixuduud illah wa atqaakum lilah waakhshaakum lilah muslimiinay ninka ummadda ugu cabsi badan ilaahayna ugu dhow aniga weeye waxaan sameeye soo qaada cawo dhan baan taagnaanay weligay guursan maayo biyocabi maayo nagnagtaa joojiya ayib wamantaama ma aargudanin rasuullah rasuulka ilahi ma aargudan ma aana gudanin linafsii naftiisa wax la yeelay maxaa yeelay maxaan isu ogeyn dabeeca wanaag waa maxay dhibka ku soo gaara u dulqaato dulqaad waa inaad yeesho sabir waa inaad yeelato wamantaama rasuullah rasuulka ilahi ma aargudan ama aana gudanin linafsii naftiisa ilaa an tuntahaga in la dilaacyo mooyeen ilaa an tuntahaga in la dilaaciyo ama la qarariyo ama lagu xadgudbo mooyeen xurmatullahi ilaahay xurmadiisi ilahay xuduudiisi ilaahay wuxuu xarimay haddii lagu tunto nabigu waa aar gudan jiray wii nabiga lagu adgudbo nin baa ku yiri nabi maxamedo waxaa tahay khaayin baa tahay waa khadraa nin baa yidhi nin baa nabi maxamed cadli maadan samaynin warka hadda aad samaysay ilahay dartii kaama aha nabi maxamed ummadda markaad nambarka saaranta waxaa taga khiyaanada iska daayay dhagarta markaad jaaris ka xarisaa buuri saxaabaha saf la qamaamay nabig wuxuu faraha ka qaada midhuhooda caaymaay iska daayeen ufiis doqolka inta leeg reer bani reelays ayaa ninka saxaabi loo qaha jahmi safwaan oo nabigu u diray sadaqo u diruu soo uriyay caamil zakadii ururin hayeyba asagii nin ree laysa isku dhaceen war rashankeen geeni maayo saxaabigii caamilka nabigu diray iyo kii xoolo lahaa isku dhacay way dagaalameen ninkan hantuu laf qaaday buu ninki kale madaxa jabiyey reelayso duullaha nabigu imaam maxamed oo saxaabigaa soo dirtay caamilkaa qasaas baan ka rabnaa hanoo fursa madaxaan jabsanaynaayo nabig wuxuu yidhi saxaabi madaxa iga jabinin waxaad yeelaysaan ma qaata horta iska cafiya may cafin mayna idhahdeen waayahay ma qaata waayahay magtiba lagu heshiiyey ay ku qanci lahaayeen wuxuu maanta nabigu ka istaagay masaajidka muslimiinta way sugahayaan garta way sugahayaan nabigu qaabka u xukumo iyo reer laysida loo qanciyo way sugayaane masaajidkan ka istaaga un dhihin saxaaboy ansaari muhaajiriina ka warqaba reer lays magtaasaan ku heshiinay waanu isku ogeyn ee markaan hawshaa caddeeyo inaad ku qanacdeen baan ummaddu u sheega waa waayah dhin istaag diyaar baan nahay nabig waa istaagay markuu ilaahay ammaanay buu reer bani leyt dhibkiina dhex maray suma garanaysa ha saxaabi hebela waa cafiyeen magtaasaana ku heshiinay reer bani leyt saa isku meel ogeyn may dhaneen xoola been baad sheegtay jireen waxay dhahan kuwa waarkooda dhiiggooda haqulqula masaajka dhexaysa way qamaameen nabiga u kaadiye gooniba haddana loola baxay mar labaad buu nabiga loo soo heshiiyey waxbuu ogu daray war nimi waad kharabantihiine maligin baa galaye haddaad maxay toban halaad bal shan ku darsadaa hawshaan muslimiintan u sheegiyo markaan idiin sheego aan dhaho hawsha waa saas igu waafaqa waan ku baalayn dha hawsha waa eh, muranka daayo waayahay nabi maxamed hadda nabig waa istaga waxay dhandaantaa wey waa qabiil dhan wey oo muslimiina gaala maayo waa dha haddana waa la tegey ugu faqay ugu daray kadib bay dheheen radiidana markaas markii labaad bay nabi maxamed runtaa waan qanacnay markii saddexaad dulqaadka noocaasa lagaga baahan yeesha amaam almala aljamaahir bu ugu celiya hebel bas wedid damba salaami maayo bal la soo istaagi amaam almala waljamaahir baa nabi maxamed lagu beeniye oo muslimiin dheheen waxba kama jiro casheegta oo weliba dhammaan gaaren dhiigooda la daadin gaarin idan marka dulqaad badan baa la rabaa in la yeesho laakiin nabi maxamed marka diinta wax laga sheego taa waa lafihiisa marka diinta wax laga sheego ama diinta lagu soo xadgudbo wax qaban kara lama arko hawlaha waa hawla asaga shaksiga nabi maxamed ninku xadgudbay asaga ila an tuntahaka in la dilaaciyo oo lagu xadgudbamayo xurmat lahi maxaarimla ilahay maxaarimtiisa tacaala oo fayantaqim marka uu arbuto lilaahi ilahay dartii caza wajala biha bilmaxaarim bisababiha maxaarimtii la galay ilaahay dartii buu u arguyn jira nabigu aana goosan jiran mooye laa linafsihi ee diintu difaacaya ka dhiidhinaya u dhimanaya laakiin ma ahayn danihiisa khaaska xadaana maxamed bn kaiir alcabdi qaala ahbarana sufyaan athawri maxamed bn kaiirun sufyaan daba taagan inaynu soo marin marmalay bal dib u xusuustaad maxamed kasir cabdi on sufyaan daba taaga imanayso mar baan umalay qaala akhbarna sufyaan aلthawri can zubayd ibn اlxaaris iqat habt can murat bni saraaxiil iqat min iqaati taabiciin can cabdillahi bn mascuud asaxu asaniid baa lagu sheegaa mar hadday mura cabdullahi daba taagan yahay qaala camr bn mura can murat bni saraaxiil can cabdillahi bn mascuud waa min asaxi اlasaniid qaala cabdulahi wuxuu ihi ina allaha tacaala ilaahay subxaanah wa tacaala qasam wuxuu qaybiyey baynakum dhexdiinna ahlaaqakum ahlaaqdiina akhlaaqda waa irsaaqad iyo bixin iyo hibe rabbi bixiy waa qaybiye wey nin baa in yar laga siin oo fartu gaadhaa ninna waa hayiin oo culus baa kiciya hebel maanta waxa ka cariyey waaa dhib waa wax ka tegey waa la yaqaanaa nin la yaqaano wey kamaa qasama suu qaybiyey baynakum arsaaqakum irsaaqadda iyo maalka iyo xoolaha ninba rabbi inbuu ka siiyey usluubta iyo deganaanshaha ninba inbuu ka siiyey wa ina allaha tacaala ilaahay yuci اmaala maalka wuxuu siiya adduunyada ah man axaba ninuu jecel yahay iyo man laa yuxibu ciduusan jeclayn waxa adduunyada inaysan qiimo lahayn ilahay wuxuu siiyaa ninuu jecel yahay inuusan jeclaynba gaala la siinba gaalada kaa xoolo badan faasiq iyo faajir khamrcadoo yaaba kaa xoolo badanba idan adduunyada marka dheef waxba maaha wey ilahay ciduu jecel yahay oo mumina iyo miduusan jeclayn oo kaafir ama ah, faajir oo faasiqa ah, ilahay intaba waa siiya laakiin diinta ka waran iimaanka walaa yucطi ilahay ma siiyo aliimaana iimaanka iyo islaamnimada ma siiyo ilaa man yuxib iimaan iyo islaamnima rabbi xunsur wuxuu jecel yahay ayib faman danna ninka ku bakhayla bilmaali maalka kala cabsada an yunfiqahu inuu nafaqeeyo faman ruuxii danna ku bakhayla weeye bilmaali maalka an yunfiqahu inuu bixiyo wadooyinka khayr ku bixiyo kala bakhayla oo wakhaafa ka cabsada alcaduwa cadowga an yujaahidahu inuu la jahado halgamo fulay ah oo wahaaba ka cabsada alleyla habeenka an yukaabidahu inuu ka hortago habeenka moogtahay culays buu leeyahay habeenka culaysiisa ka hortay marka laweyna xoogo beersacayeen qolyaha miyiga nis ah, dambay marka guurahayaan habeenka qaybtiisa hore lama socdo waa culusyaa lagu leeyihin lama socdo niska dambaa la yaacaa idan ninkii ka cabsada habeenka inuu kaco oo salaatuleyl iyo tahajud inuu kasoo bixi karo su arka xagga nafilan haadkaroro biiq ohon dagaalabi karin xaggana bakayloon lacag xoolihii aan bixin karin xaggeedu ku urursanaya xaggee wax ka dahaya oo wahaaba ka haybaysto ka biiqa allaya habeenka an yukaabidahu inuu ka hortago bilijtihaadi waalcibaadati waasahar falyukir ha badyo weye min qowli laa ilaaha ila allah subxaan allah walxamdu lilah wallahu akbar ta ha badiyo bal meelahaas kaga urursado weye adhow waxa laga yaba ina ku badbaadeen laakiin waa laguu sheegay hawshii lagu badbaadi lahay qumanay ila qaybta hora tahay ayib xadiiku marka waa xadiis saxiixun mawquuf fii xukmi marfuuc wuu asaxay isagoo mawquufa iyo isagoo marfuucaba inta waa asaxay min xadiii ibni cabaas buu ka asaxay isagoo marfuuca ayib kan haddaan haynay mawquufkaana isagoo marfuucu soo ororay can cabdillahi bn mascuud laftirkiis kan hayne ee cabdillahi bn mascuud isagoo marfuucan waa soo ororay cinda abu nacaym fi اlxilya wاlbayhaqi fi الshucab wاlismaaciili fi mucjamih marfuucan shaahid kaloo ibn cabaasna waa leeyahay oo cinda albazaar asaguna waana saxiix marka xadidku mawquuf wa marfuuc labaduba baabu sakhaawati الnafs nafta deeqsinimadkeed u baab yahay sakhaawat nafsi nafta deeqsinimadkeed naftu waa inay wax xurto waa inay wax bixin leedahay sakhaawat nafs somalida waxay dhihi jireen sakhaawe saban eh, xun bay dhn sakhaawa ka adag saban xun sakhaawa ka adag ninka sakhaawe deeqsiga ah sabanka xun baa ka adag yaasiin sixir ka adag bay dhaheen sirilaahi ka adag saddexaas isdaba dhigi jireen wadaadihii hore ayib markii ninkii lak hawlaha ma danaynaysan ada yaasiinka waad ka guurteen waxaad u wereegtay xagee u wareegteen maxamed mamaad wareegteen yaasiinkii waadira yaasiin bay akhriyi jireen idinku hadda waxaa akridaan faatix iyo barbalnaas iyo aayad kursi iyo hawlahaas ku urursateen wadaadda hore markay ruux qur-aan saarahaya waxay ka bilaabi jireen yaasiinada ayib aqaafadu waama aqaafadii lakin waanu la kala leexday ayib hawlo badan baa jira xadaana yaya ibnu bukayr yaxya ibn cabdillahi ibn bukayr waxaa min rijaal shaykhayn wey waa shaykhu shaykhayn ayib waa iqa fi leyt iqatun habtun fi ley ama riwaayatu can hayri ley dacfi baa ku jira almauumi qaala wuxu ui sheekaas xadaana ley ibnu sacd can cajlaan can ilqacqac haddaynu soo marayn qacqaac ibnu man qacqaac ibnu xakiim haddaynu soo marayn oo inoodu mar ila tahay ayib can abi saalix asamaan dakwaan can abi hurayrata can nabiy qaala laysa alghinaa hodontonnimadku ma aha can karat alcaradi badeecabadni yani laysa alhinaa qowntumuudku ma aha naashuun mid ka dhasha ama naatiju ama xaasil mid ka yimaada can karati اlcarabi can kasrati اdunya addunya badni xoola badni waxaas ma aha qowntumuudku walakin alhinaa hinuu waxaa weye walakin alhinaa qowntumuudku waxaa weeye tanaadku hina nafsi kalsoonida nafta gala wey hina nafsi nafta kalsoonideeda ruux baa moogta asagoo iska dheragsan boqor diri qaba biilkii maxaad biilan iyo maxaadka noqon iyo waxay dhihi jireen waa dadku waa afar nooc yani nin faqriga arka asaga inuusan arag faqrigii asagaa arka un kanay noqon waa la gubaan wax lama balaaya waxbaa dhacay carruurtii waa bestood bishan haddii la gaaro yaa allah baan ku gaarahaya asagun baa arkaba faqri waa soo jeedaba ninna waxaa leeyahy faqrigaa arka asagu ma arko faqrigaa daba taagan oo hashii baa dhiman oo baabuurkii baa iska qarxi oo gurigii baa laga bixin oo iska rafaansan yahay alxamdullah iska le waxba iska wasaraqay hawlu taalla ma waa iska socdaa faqrigi baa daba goynaya labada kale waa laba is arka kuwa kale waxaan male uga dhib badan labadaan ku dayni xadaثna sulaym bn xarb alasdi alfarahidi iqaة xaafid qala xadaثna xamaad bn zayd bn dirham albasri ninka waana basri wa sanadka dhan baa basriyin baan filhaya wa sulaymaan ibn اlmughira alqaysi iqaة habt waxa weyaan albasri asaguna waa min rijal jamaca ila ana bukhaarي yarwi canhu tacliiqا aw maqruna can haabit ibn aslam albunani can anas bni maliki qaal khadamtu الnabiya nabigaan u khidmeeyey cashara siniina toban sano toban sana nabiga u khidmaynayay oo adeegayay u ahaa famaa qaala lii iguma dhihin famaa qaala ima dhihin lii aniga uf qato weligay uf yani waxun baad samaysay duf ku baxayo yac ima dhihin wey hah iyo ima koosani marnaba yani uftu waa maxay yani haal ka ah nacbaysi ah dhibsi ah marna igaa soo bixin ah baad la boodi markaa xoog walweeday iyo ha cag waa la soo istaagi war cag horena ayriska amus wuxuu waa dhacay moogtahay wamaa qaala lii ima odhan nabigu lishayin shay lam afcalu aanan samaynoon qaban waaye alaa kunta facalta alla maxaad u samayn weyday alaa kunta facalta alla maxaad u yeeli weyday nabiga uma dhihi yan waa shalayteen mogtahay alla maxaysaa u noqon wey iskaba jooji waxba qalbi dilacin amuraara dilacin walaa lishayin shay nabigu ima odhanin facaltu aan sameeyey lima facalta waxaan sameeyeyna maxaasaa u samaysay ma dhihi maxaasaa u yeeshay idan marka waxaa weeyaan waa meesha u dambaysay darajat alkhuluq khuluq alxasan toban sana ilma yaro kuu khidmaynhayay waa la hubaa waxbuu qarka ka istaago oo waxbuu jebin oo waxbuu kharibi inkastoo anas u ahaa nin aad u caqli badan oo degan u ahaa haddana waa ruux bini aadam oo bashar ah qasab ninka ummadda ugu qiimo badan markaad maalmo wada socoto baad ku dhacaysaan waxun baad kala dhibsan daawad dul qalan ayib xadaثna <clears throat> ibn abi اlaswad cabdالlahi bn mxamed albasri abu bakr xaafid iqa cabdالlahi bn mxamed ibn abi اlaswad awogii baa loo nisbeeya qaala wuxu uhi sheekhaas xaafidka xadaثna cabdالmلك بn cmr abu camr الcaqدي ثiqة ma'muun xaafid xadaثna saxaamaة بn cabdiرaحmaan xaafidku wuxuu leeyay ninka asaga waa maqbuul bimacnaa layin xadiiث ma lam yutaabac laakiin ninka asaga ah rawى canhu jamاcة walam yadkur fihi الbukhaariyu wbnu xaatimin fiihi jarxa walaa tacdiila waxaana tawhiiqiyey ibn xibaan fi iqaad waana min kibaar الtaabiciin waxaynu ku soo soconnay marba hadduu saa yahay dabaqadana dhaco inaan nuxasinu dana bihi yuxasan xadiiثu insha allah xaam bn cabdiرaحmaan ibn اlasm qaala samictu anas ibn maliki yaquul kana nabiy nabi maxamed wuxuu ahaa raxiiman nin naxariis badan buu ahaa qof naxariis badanoo nugul buu ahaa dabacsan naxariistiisu maxay keenaysa wa kaana laa yaatihi axadu wuxuu ahaa inuusan u imaanin axad ila wacadah laa yaatihi uma iman jirin axadun ruux bini aadama ilaa yani ruuxaasoo saa'ila wey wax weydiisana nabiga ruuxa doon ah ama kaala doona ama dhibaadoona ama kaalma doona oo nabiga u yimaado ilaa hadduu u yimaada wacadahu waxbuu u yaboohi jiray u ballanqaadi jiray wa anjaza waana u goyn jiray u fulin jiray lahu ninkii hadduu hayana waa u fulin jiray in kaana cindahu in kaana cindah wixii laga codsaday nabigu hadduu hayo faru ka saari jiray aad baa la aimay yma min ayaam wey waja waxaa u yimid acraabi nin remiy a nabigu u yimid faahada markaasuu ku dhegay biawbihi awbi rasuul salaadii baa la aimay in safka la galo la xidho soo maa nabigoo istaago inuu idhi doon nabig taftu ku dhegay faraqu nabig kudhegay sal slm faqaala wuxuu uhi inamaa baqiya min xaajatii yasir waxaa ka horraysay intaan la aqimin uu nabigu ninka la faqay riwaya kala caddanayso intaan la aqimin yuu nabigu nabi maxamed danbaan kaaleha xaggaaasoo kale la istaag markuu nabigu danta u dhammeeyey yuu salaadda ma haa bas aqim buu ii iyo cid aqimayso markuu salaadii la aqimay oo nabigu istaagoo sii jeestay yuu xooguu xusuustay saxaabigii uu iloobay nabi maxamed waba ii hahay ku dhagaadana ayb faqala wuxu uhi inamaa baqiya waxaa ka haray un min xaajati dantaydi yasiiratun mid yar wax yar baa ii hahay wa akhaafu waxaan ka baqay ansaha inaan ilaawo hadda dagiishi aan ku qabsan waayo dad salaadda intaan kugu daaso haddaad ka baxa dhow inaga baxda ka baqaya shaydaani waxbaa ilowsinhay faqaama nabigu waa istaagay macahu maca asaxaabiyi alacraabi xataa faraqa ilaa uu nabigu ka farxashay min xaajati dantiisa u fuliyey nabigu haddana waa la istaagay dantii ilaa u fuliyey buu nabigu la taagnaa waxaa laga qaadanayaa salaadii haddii loo aqimo ay dan timaado in dib loo dhigi karo aqinka oo dhacay in hawa la qaban karo dee xaaje timaado qasab maaha haddii la aqim horay la iskaga giba meesha hadday dan hawl timaado ama hawl la xalinayo ama hawl mushkilaa dhacdo in la xallin kara laga qaadanayo waxaa kaloo laga qaadan dulqaadka nabi maxamed sabarkiisii iyo akhlaaqiisi baa laga qaadanaya nin aad maanta la faqayso danta usoo dhammaysay oo markay alla hor istaagto haddana kugu dhegay orna siidaan baan odhan lahayn ma inaad gacan wax waalan baa imaanka alla kaa qaadi inaadan saa dhihi lahayd baan u malay hawshu waa hawl culus wey uma aqbala nabigu waa sii jeestoo qibladii buu qaabilay fasalla waana tukaday salawatullah waslamu alayh xadaana qabiisa ibnu khaalid cafwan qabiisa bnu cuqba alraawi can sufyan athawri wa saduuqun rubbama khaalaf qaala xadaana sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq abu cabdillahi thawri can ibni mukadir maxamed can jaabir bn cabdillah qaala maa su'ila nabiy nabiga lama weydiinin shayan shay yani wax lama weydiisan adduunya uu heli karo oo faqaalo u yidhaahdo laa weligii laaba dhihin yani hadduu hayana waa siin jiray hadduusan haynina waynu soo marraye ballanqaad iyo qowl wanaagsan iyo yabaha wanaagsan buu nabigu arrintaa u furin jiray mararka qaarkoodna nabigu waa isticmaali jiray um, kuma xambaari karo qul laa ajidu ma axmilukum calayh iyo meelo badan ba lagu cadayay laakiin haaliban ba laga hadlaya dhaqi boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wuxuu ahaa inuu ninkii faraha wax ka saaro inuu yidhahdo markuu wax noo yimaado noo imow inuu hadal wanaagsan yidhahdo ayib mararka qaarkoodna uu aamusi jiray laadu way dhib badan tahay maogtahay yeeli mahay mayar way dhib badan tahay ninkaas mushkilo wey iskaga leexaba intaad kari karto xadaثna farwa ibn abi maqra qaal haddaynu soo marna sheekha isaga qaala xadaثna cali bn masr abulxasan axaafid saduuqun faqiih inaad u qiimo badan ba waagi dambana armeniya yaa qaadi looga dhigay waagi dambana waa indhabeelay wuxuuna u indhabeelay qaadigii hore armeniya laga bedelay ila baashan xukuumadda iyo maamulkii madaxtooyada way dhib badan tahay ma og tahay xilka u dhib badan yahay qaadiga hore meesha laga qaadiye calihii misr lagu bedelay baa xanaaq cuquud buu wadaadka u qaday waagii dambe calihii misr abulxasan alxaafid isha inaha laga qabtay kiibaa dhakhtar soo diray dhakhtar buu la sii asagaa u tag daawo daawiye indhaha sun mari ha dhakhtar buu u qariyey dhakhtarkii u yimid sheekh maxamuud ha hawlaha indhaha anaa ku takhasusay iska keen wuxuu u indha kuulay daawo suno indhaha disha saasuu ku indhabeelay baashu waa khatar wey waa qaadnimo wax laisku hayo baasha marka mas-uuliyadda iyo maxaariibtu dagaal culus baa ka socda wadaadduhu maxaariibta ku dagaalamaan xoguu yar ku dagaalamaan ninba meelbaa qablayaashu waxay ku dagaalamaan kursigan ku fadhiisan ninba meel baa loo galay marka laska yaha hawsha iyada can hishaam waa nin xaafid oo weye rijaal wa alriwaayata eh, canhu muslim fi saxiixi bukhaari marmar buu ka wariya kuma badno can hishaam ibni curwata qaala akhbaranii alqaasim bn maxamed bn abi bakr caisha eeda u ahayd waa wiilay soo korsata waliba aad u qiim badan oo faqiih ah can cabdillahi bni zubayr qaala maa ra'aytu imra'atayni habriirtii iyo hooyadii wax ka warinhaya cabdillahi bni zubayr wuxuu leey maa ra'aytu ma arag imra'atayni laba haween laba haween ama laba dumar ah oo ajwado ka deeqsisan ama ka deeq badan min caaishata wa asmaa laba dumar ah oo ka deeq badan caaishii asmaa weligay ma arag bur cabdillahi bni zubayr saxaabigaas wujuuduhumaa deeqdooduna mukhtalifun waa kala duwaneed buuri dariiqda caaisho iyo asmaa way kala duwanaayeen amaa caaishatu caaisha soo ma aha oo habareertay ah fa kaanad waxay ahayd tajmacu tii ururisa ashaya ila shay waxa yarka inay bixiso ka xishoon jirtay dadka wax weydiina waa badnaayeen way ururin jirta hantida baanta waxay hesha ku dar way qalwin jirta markay isku qalwiso qalwiso xogow gaadho bay maalin qaybin jirta tajmacu shaya bay ururin jirtay u jirtay ilaa shay shayga hore waxbay isku beerin jirta xataa idaa kaana markuu ahaado ijtamaca mid soo kulmay cindaha agteeda wax xoog la qaybin kara maal kaiira qasamad way qaybin jirtay wa ama asmaau asaga hooyadii ah fa kaana waxay ahayd laa tumsiku taan haysanin eenkaysanin shayan waxba liqadin berito beryadan gaari maa hor haydhi jirtay waxaasoo boqolka soo gada qaybin jirtay berriyaha baan leeh boqolka qaad boqolka berri u geey warboona is berri ma gaari maanta sii bixi asmada dhankaas u dhaqaaqday caaisha dhankaas u dhaqaaqday ayib idan marka laba gabdhoodoo walaalo isku waxaa weeyaan isku aabbaah oo aaba qiimo badan wey marka dhaqankana waxay ka qaateen aabbahood bay ka qaateen waxay kaloo ka qaateen nabi maxad sal slam baabu suxi bakhaylnimadii u baab yahay halkaa inuu taagnaado wabilaahi atawfiiq habeenka jamcaha cashirku wuu jiri doonaa insha allah haddaan muran badan ka imanin wey haduusan muran badan ka imanin